qolada laga wado qolada laga horeysay ee raaci doonaya yidi ma yahuudiga nasaaraad ka wadaa nabigow yaa kale u nabigu salawatulli wasalaamu caleyh dadso iyaga unma ah iyaga umaan ujeedaa wey latattabicunna buu nabigu sal alay wasalam waad raaci doontaan sanana man dadki dadkood ayaad qaadi doontaan kaana ahaa qablakum hortiin xadwa alquddati ay muxaadiina xaalo aada la siman tihiin oo aada sidadkaa kula siman tihiin xadwa alquddati baarintu siday ula siman tahay oo kale bilqusdati baarinta kale labada baarnimoodee leebka ku wada yaalla say yihiin isugu saan go-an yihiin oo kale xataa low dakaluu hadday galaan jifra dabbin maansalwelay godkeeda hadday galaan xataa ama mulacda la dakaltumuuhu waad gelaysaan waad ku raacaysaan qaala waxaadha yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow alyahuuda waannasaara waa la nasbin karaa oo atacni alyahuuda waannasaara ma yahuud iyo nasaara ka wada ama nasaarana waa la dhihi karaayo ahum اlyahuud والnasaara ma yahuud iyo nasaara qaala nabig wuxu uri sal ه alay slam faman faman hum غayru ulaa'ika yay yihiin cidda kale so kuwa un ma ahmaana akhrajaahu xadiidka bukhaari muslim baa wariy maanta yani waaqaca muslimiinta iyo ruuxa isgarab diinta ilaah oo isu miisaama labada kafadood kala saaraayo waxaad arkaysaa dhaqamada reer galbeedkay in badan uga dhow yihiin iyo ummadaha gaalada ah dhaqanka kitaabka aada bay uga dhow yihiin saas bay macna maxaa yeelay nolosha inteedii badanba dhaqamo meel kale laga keenay baa lagu maamulaya wax yar baa kitaabka ilaahi subxaana watacala lagu maamulaya ama sunada nabiga salawatullah wasalaamu caleyh walimuslim muslim waxaa u sugnaaday marka can sawbaana haddii marka nabigu sidaa leeyahay ummaddan cidina ka gaaloobi mayso waa war aan la dhegeysan karin wey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can sawbaana uu ka warinaya radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku qaala inuu yihi ina allaha alle zawaa wuu uruuriyey oo wuu duubay lii aniga alarda dhulku iisoo uruuriyey dhulkuu iisoo kulmiyeyo iisoo duubay fara-aytu markaasaa waxaan arkay buu nabigu uhi mashaariqahaa dhulka qaybihiisa bari wa magaaribahaa iyo qaybihiisa galbeed wa ina ummatii ummadayduna sayabluquu gaari doonaa mulkuha boqortooyadeedu wuxuu gaari doonaa maa zuwiya lii wixii la iisoo kulmiyo la iisoo duubay oo minhaa dhulka ka mid in alla intii laytusay ee la iisoo duubay ayaa mulkiga umadaydu gaari doonaa wauciitu waxaa bu nabigu uri sal ly slam alkanzayn labadii kayd baa laysiiyey alaxmara baa laysiiyey kii casa waalabyada iyo kii casaa labada kayd waa kaydadka kisra boqortooyadii reer baris boqortooyadii burg kaydkeedii midna waa kaydkii dowladii weyneed iyo imbaratoriyadii rom kaydkeedii wey labadaa kaydna waa laysiiy buu nabigu salawatullah waslamu caleyh wa inii anigu buu nabigu lehy sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbigay liummatii ummadayda waxaan u weydiiyey allaa yuhlikahaa inuusan ku halaagin oo ku baabi'inin bisanatin abaar caamatin ama bicaamatin oo wada gaadha abaar wada gaadho oo aan waxba ka tegin inuusan ku baabi'inin oo ku halaagin oo ku rogin ayaan ilahay weydiiyey wa anlaa yusalita inuusan ku sallidinna ilaahay baan weydiistay calayhim dushooda caduwan cadow inuusan ku sallidin cadowgaas wa min siwaa anfusihim lafahooda aan ahayn lafahooda kasoo soo haray cadow macnaha shisheeya oo fa yastabiixa markaa uu banaysto baydatahum waxa gacantooda ku jira yacni waxay haystaan oo xiliya xoola ay ka naxaan uu markaa uu banaysto wa ina rabbii rabbigay qaala wuxuu yidhi codsigaa markaan ilaahay u gudisay buu alla wuxuu yihi yaa muxamedu muxamadow idaa qadaytu haddaan xukmiyo qada-an xugum fa inahu laa yuraddu lama celiyo go-aan haddaan gaadho go-aankayga midna kama hor imaan karo ma diiri karo wa innii aniguna caqaytuka waxaan ku siiyey acaytuka waxaan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey allaa uhlikahum inaanan ku baabi'inin bisanatin caama abaar wada gaadha abaar wada gaadho wada caminta inaanu ku halaagin waan ku siiyey waan kaa aqbalay wey taas wa anlaa usalliqa inaanan ku sallidinna waan kaa yeelay calayhim dushooda caduwan cadow inaanan ku sallidin oo min siwaa anfusin aan lafahooda ahayn oo fayastadiixa markaa uu banaysto haddii lagu sallido baybatahum waxaa gacantooda ku jira walow ijtamaca yani inaanan cadow shisheeye aad ku sallidinna waan kaa aqbalay walow ijtamaca haba isugu tageen calayhim dushooda man ummadaha biaqbaarihaa dhulka cirfiyadiisa iyo jihooyinkiisa jooga habay isugu tageen xataa hadday isugu tagaan oo isu kaashadaan ummadaha dhulka oo dhan degane cirfyadiisa iyo dhinacyadiisa degan inaanan cadow ka xoog badan oon iyaga ahayn ku sallilin ballan baan kaaga qaada xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado bacduhum qaarkood yuhliku mid baabi'inaya bacdan qaarka kale ilaa iyagu waa iska baabi'iyaan oo wayafdi mid qafaasho bacdum qaarkood bacdan qaarka kale uu ka qafaasho ilaa iyagoo ishalaagaan oo isbaabi'iyaan oo iyagu isqafaashaan oo islaayaan rawahu waqawaha waxaa wariyey xadiidka albarqaaniyu ayaa wariyey fii saxiixihi xadiidku waa saxiix wuxuu nabigu sal ly slam xadiis ku tilmaamayaa arrimo dhowr ah oo kulligood cilmulgeyb wada ah wax soo socdo dib ka imaan doonaa isagii xadiidka ka dambeeyaba ta koobaad nabigu wuxuu leehy salawatulli wasalaamu calayhi dhulkaa la iisoo duubay zawaliya alarda zawal bimacnaa dama wa jamaca wey dhulkuu iisoo kulmiyeyo iisoo uruuriyey ilaa aan dhulkii o dhan wada arkay dhulkii o dhan aan wada arkay markaasa waxaan arkay buu nebigu uri sal lay wasalam qaybaha bari ee dhulka iyo qaybihiisa galbeed labadaba waan arkay maxaa laga wadaa dhulkaa la iisoo uruuriyey waxaa laga wadaa in daahirka loo daayaa fiican saa in loo daayo maxaa yeele ilaahay subxana wa tacaala kuma adka inuu nebigiisa dhulka usoo ururiyo usoo koobo oo hortiisa la wada keeno dhulkao dhano uu daalacdo ilahay kuma adka subxaana watacala saa in loo daayaa marka fiican ayb ummadayda marka mulkigeedi iyo boqortooyadeedu waxay gaadhi buu nebigu sal alay wasalam in alla intii lasoo la iisoo duubay ee laysutay ayuu boqortooyadeedu gaari doontaa arrinkaasi waa dhacayo boqortooyada muslimiinta iyo dhulkay qabsadeen wuxuu u badnaa bari iyo galbeed koonfur islaamku aada uma soo gaadhin yacni waqooyina islaamku aada uma gaadhin laakiin labadaa uu nabigu tilmaamay buu islaamku u fiday maxaa yeelay xagga galbeedna islaamku waa ka gaadhay ilaa atraaf faransa yani faransa tiiraheedu tegay intuu gudbay bortuqiiska iyo macnaa isdayn iyo dhulkan oo dhan intuu qabsaday yaa waxaa laga soo dabaalay faransiiska gurihiisa waaweyn iyo macnaha waxa wey ay xuduudda kala leeyahay meeshaas ayaa islaamka laga soo dabaanay halkaasaa laga soo celiya xaggaa dhankan kuka gaaray oo badweyn badduu tilaabay dhankan kale iyo barigana islaamku wuxuu gaadhay ilaa hindiyuu gaadhay ilaa hindiya afghanistan dhaaf yacni waxa weye ruushka dawladiisa macnaa bakistan iyo kuwaasoo dhan islaamku waa gaadhay xagga halkaana waa tegay samarqanda iyo bukhaara iyo meeshii raggii cajiibka ka yimaadeen labadaa dhinac marka islaamku u fiday xagga laakiin koonfurta oo afrikaanku u badnaayeen islaamku m in badan ma soo geli xagga oo yurub u badnayd oo yurubtaa galbeedana islaamku aada uma gaahin marka waa markhaati fur nabiga salawatulli wasalaamu caleyh hadalkan markuu sheegay intaasoo dhan ma dhicin sidii uu sheegay u dhacday nabigu salawatulli waslamu aleyh saas maana labadaa qaybood buu islaamku ku fiday waxaa kaloo laysiiyey buu nabigu uri sal ly wasalam labada kayd ee waaweynna waa laysiiyey macnaha labada dawladood markaa adduunka u waaweynaa kaydadka u yaalana waa lay siiyey oo labadaa kayd baa midna cad yahay midna cas yahay midka axmarka ah wuxuu ka wadaa waa kaydkii ay lahaayeen boqortooyadii ama imberatoriyadii rum oo dahab baa u badnaa kaydkooda dahabkana axmar baa lagu tilmaamaa qoladan furus oo dawladdii labaad ee labada dawladood adduunka markaa ugu waaweynaa ka midana ayadana kaydkooda waxaa u badnaa fidada oo iyadana waxaa la yidhahda abyad baa la dhahay way caddahay kana waa casiya marka labada qoloba kaydadka u yaalleen dahab iyo fidaba isugu jira iyo jawaahirta ilaahay baa isiyey buu nabigu lehi salawatullah waslamu calayh macnaha xilligiisii lama siinine ummadiisaa la siin doonaa wixii ummadiisa la siiyena waa la siiyey nabiga salawatullah waslamu caleyh xilligii cumar bay dhacday marka cumar bin khadaab radi allahu canhu maxaa yeelay abubakar xilligii yaraayee dawladda u hayey wuxuu ku mashquulsanaa cunubu ridda dadkii islaamka ka laabtay dagaaladoodii iyo dadkii islaamka sidii loogu soo dabaali lahaa iyo mashaakishii gudaha ee nebiga markuu geeriyoodada curatay ee bilaabatay siduu u damin lahaa buu abubakar ku mashquulsana markuu jabhadii gudaha ka soo faaruqay ayuu abubakar geeriyooday oo uu doonayo inuu ku duulo furus iyo ruum hawshii marka waxaa la wareegay abubakar cumar baa la wareegay cumar markuu la wareegayba hawshaasuu bilaabay marka xilliga cumar baa labada dawladoodba la qabtay oo furusna la qabtay ruumna la qabtay furus iyada waagaasa waa laga wada takhalusay taqriiban laakiin ruum baa wax ka laabnaayeenoo magaalooyin waaweyn iyagoo ka dhiman yihiin buu cumar radi allahu canhu geeriyooday saasay macana marka kaydadkaa waaweynna waa laysiiyey buu nabi uri salawatullahi wasalaamu caleyh siduu u sheegay u dhacday ayb ta kaleeto ee nabigu sheegay salawatullahi waslamu aleyh xadiidku sheegay waxa weeye waxau ilaahi weydiistay buu nabigu yihi arrimo dhowr ah ta koowaad waxa weeye ummadda inaan lagu halaagin oo lagu baabi'inin kulligeed abaaro wada gaadha sanada abaar abaarta la yidhahdaa abaaraha iyo yani nabaad iyo waxaasaa la yidhahdaa abaar wada gaadho waxba ka tegin saa nabiga waa laga yaaba waslataay ficlan caalamu islaami oo dhan inay abaar wada gaadho oo muslimiinta abaar ay tirtirto ama musiibo kulligood celin tirto waxba ka tegin ma dhacay ummadihii horaasaa ilahay ku halaagi jiray subxana wa tacala laakiin ummaddan dembi walbay gasho in kulligood la celin jiraan waxaan dhacay ilahay baa uga naxariisay subxaana wa tacala oo codsigaa nabiga salawatullhi waslamu caleyh ka aqbalay talabeedee talabaadee nabigu ilahay weydiisay waxa weeye ilaahay inuusan ku sallidin cadow ka xoog badan oo shisheeye ah oon iyaga ahayn oon iyaga ahayn macnaa waxa weeye lafahooda inuusan isku sallidinna xataa u weydiiste waa laga diiday taas ayaga may waa la isku sallid oo iyagu waa isbaabin oo iyagu waa iskari oo iyagu macnaa waxa weya waa is laakiin cadow shisheeye ah yuu ilahay ka ballan qaaday subxaana watacala ayib cadowgaa shisheeye oo haddii lagu sallido muxuu samaynaya waxa gacanteeda ku jira o dhan buu qaadanaya baydada waxaa la yidhahdaa asalkeeda birta madaxa laga gashado macnaha sida gaashaanka oo kale ah yani koofiyad biraadbaa la yidhahdaa baydada waxaa laga wadaa halkan maa fii xawsatin waxa gacantooda ku jiray haystaan oo xile iyo xoolaba leh ayuu markaa banaysanoo ka qaadanaya macnaha uu ka xoog badnana uu ka adkaan ma dhacaysa taas ma dhacayso taasi marka nabiga salawatullahi waslamu aleyh labadaa asiya xadiidku sheegay markii ilaah weydiista ilahi wuxuu ku yuri subxaana watacaala maxamedow haddaan arrin guddoomiyo guddoonkaygaasi cidina kama hor imaan karto horta waa koow ummaddaana waxaan siiyey oon kuu siiy oon kaa ogolaaday inaanan abaar wanagaana ku baabi'inin ta labaadna inaanan cadow shisheeye aan ku salinin oo waxa gacantooda ku jira ka qaad xataa haddii adduunka oo dhan isugu wada tago oo gaaloo dhan isu kaashato oo macnaha la wadaago oo la hiiliyo bulshooyinka kaleoo dhan hadday isu hiiliyaan marnaba inaysan qabsan inaysan ka adkaanina ballan baan kaaga qaaday laakiin masaasa maya shardi bay ku xihanta shardigay ku xidhantaha waxa weeye intaynan ayagu isbaabi'inin wey oynan ayagu is-addoonsanin isqafaalanin haddii iyagu ay isqafaashaan oo iyagu islaayaan oo iyagu isbaabi'iyaan cadowgii shisheeyaha waa lagu sali intay laakiin ayagu ay walaalayihiin oo iyagu isku duuban yihiin oo iyagu macnaha ay wada jiraan oo iyagu ay wada nool yihiin oo ay dhinac kasoo wada jeedaan oo iyaga dhexdooda ayna dhibaato iyo dagaalla ka jirin intaas ilaahi subxana watacaala ballan buu ka qaaday cadam shisheeya inuusan ku keenin marka waa ballanqaad shardi ku xidhan wey kaa hore oo inaan abaaro lagu baabi'inaynina waa ballanqaad mutlaqa oo shardi ku xidhnayn laakiin ka dambe shardigu ku xidhay cadow inaan lagu sallidayn waxay ku xidhan tahay inayna iyagu isbaabi'inin hadday iyagu isbaabi'yaan oo islaayaan cadowgi sheeyaa marka waa meel olma ilahi subxana watacala ma celinayo marka markaas maana waa laysku edbin waa midda hadda taale xadiidku marka jawaab wuxuu u yahay haddii nabiga loo ballan qaaday salawatulli waslamu caleyh inaan cadow lagu salidin caalam islaami maxaa loo gumaystay qaar badanna hadda maxaa loo gumaysanaya muslimiin fara badanna maxaa qoorta looga saaray gaalada adduunka hadda gaalaaba macnaa waxa weye yani say doontada ilaahi subxaana watacaala baa u taliye laakiin wax weeyaan waxooga awoodaya tabar isbiday taasay jawaab u tahayoo ilaahay gaalo subxaana watacaala wuxuu ku saliday dadka markii muslimiintii la rabay meesha ay ka baxeen oo iyagii iscuneen gobol gobol iyo degme degme iyo wadan wadan iyo dowlad dowlad iyo qabiil qabiil iyo markii eber laysaga dhigay koox koox iyo yuu ilaahay soo fasaxay subxaana watacaala gaaladii soo fasaxay markaasi waxay doonteeyeen xoolahay qaadan haweenkay yani waa khayraadkay qaadan say doontay ka yeeli maana wax yacdhahaya waxyacdhahay saas wey xadiisku marka arrimahaasu tilmaamaya wlimslim can hawbana radi allahu canhu ana rasula lah sal ly sl rasuulku qaala wuxuu uhi ina allaha alle zawaa ilaahay wuxuu iisoo duubay li aniga alarda dhulku iisoo uruuriyey fara-aytu waxaan arkay mashaariqaha qaybaha bari iyo wa maqaaribaha dhulka qaybihiisa galbeed baan arkay wa ina ummatii ummaddaydana sayabluqu wuu gaadhi mulkuha boqortooyadeedu maa zuwiya li wixii la iisoo duubay oo minha dhulka ka mid a ayuu gaarhi doona wa ucdiitu waxaa laysiiyey alkanzayn labadii kayd ee waaweynaabaa laysiiyey alaxmara kii casaa kii guduudnaa waa dahab oo reer run baa markaa laga wadaa walabyada iyo kii caddaa oo kisra baa laga wadaa yani boqortooyadii reer rum waana waana waana fidada wa inii anigu sa'altu rabbi rabbiga waxaan weydiistay liummatii ummadayda waxaan u weydiiyey anlaa yuhlikaha inuusan ku baabi'inin bisanatin abaar caadi caamatin oo wada gaadha laa yusallita inuusan ku sallidin calayhim dushooda caduwan cadow oo min siwaa anfusihim aan lafahooda ahayn cadow shisheeyaa wey oo fayastabiixa markaa uu banaysto baydatahum waxa gacantooda ku jira wax xoolo iyo heli iyo hantiba ay ka naxaan u markaa banaysto qaato macna waina rabbii rabbigeyna qaala wuxuu yihi ya muxamadu muxamadow idaa qadaytu haddaan xugmiyo qadaan xugam xugum fa inahu laa yuraddu lama celiyo cidina ma diidi karto kama hortegi karto wa inii anugu cacaytuka waan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey oo kuu ogolaadoo kaa aqbalay allaa uhlikaum inaanan baabi'inin bisanatin caamatin abaar wada gaadha wa anlaa usallita calayhim inaanan ku sallimin caduwan cadowgaasoo min siwaa anfusihim lafahooda kasoo soo yani lafahooda aan ahayn cadow dhexdooda a ah waa dhici wey macna cadow dhexdooda waa dhici fayastabiixa markaa uu banaysto cadowgaasi baydatahum waxay haystaan walow ijtamaca baydada macnaha mucdamkana waa la yidhahdaa intooda badan uu banaysto walow ijtamaca haba isugu tago calayhim dushooda ha isu kaashado man ummadaha biaqbaarihaa dhulka dhinacyihiisa joogaay dhulka dhinacyihiisa iyo cirsihiisa iyo dhinacyadiisa umadaha degan haba isu kaashadeen macnaha la dagaalkooda iyo yani jebintooda xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado waan kaa aqbalay arrinkaa ilaa intee baad ilahu iga aqbashay sideedaba ma si buuxdaa la iga aqbalay mise shardiga kuxidhanta me shardiga kuxidhanta xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado bacdum qaarkood yuhliku mid halaagaya bacdan qaarka kale oo wayafdi mid adoonsanaya bacd kafaalanaya bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uu qafaasho rawahu waxaa wariya xadiidka albarqaani ayaa fii saxiixi ku wariyey waa xadiid saxiixa wey wazaada wuxuu ziyaadiyey barqaani xadiidka wuxuu ku ziyaadiyey alfaad kale wainamaa akhaafu waan cabsan buu nebig sal alay slam calaa ummatii ummadayda waxaan uga cabsanayaa uun ala'imata madaxda almudiliina ee dadka luminaya hogaamiyayaasha luminaya dadka un baan ummadan uga cabsan buu uga baqi waidaa waqaca hadduu dhaco asayfu seeftu hadday dhacdana oo ummadda dhexdeeda seef iyo dagaal ka dhex bilowdana lam yurfac la qaadi maayo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro weligii dagaalkaasi waa jiraya marba haddii dagaal ummadda dhexeeda muslimiinta dhexdooda ka bilowda walaa taquumu saacatu saacaduna ma qumayso ma istaagayso oo ma imaanayso xataa yalxaqa ilaa ay ku darmadaan uu ku darmado xayun qabiil oo min ummatii ummadayda ka midi bilmushrikiina gaalada ilaa uu ku darmado ilaa qabiil ummadda ka midna gaaladaba uu ku darmado qiyaamo istaagi mayso waxataa tucbada ilaa waxataa yacbuda yacbuda maydin qore tacbud ha waxataa tacbuda ilaa ay ka caabudo fi'aamun kooxo oo min ummatii ummadayda ka mid a alawsaana sanamyada ilaa ay ka caabudaan ummaddan kooxo ka midna ilaa ay sanamyadii dib ugu laabtaan qiyaamada istaagi mayso nabig salawatulli waslamu caleyh wainahu sayakuunu waxaa ahaan doona buu nabigu yihi sal alla alay wasalam fii ummatii ummaddeeda dhexeeda waxaa imaan doonoo kasoo bixi doona kadaabuuna beenaalayaal halaathuuna oo soddon ah kulluhum dhammaantoodna yazcumu uu sheeganayo annahu isagu nebiyun inuu nebi yahay toddobaatan beenaale oo nin walba sheeganaya inuu nebi yahay ayaa imaan doona waxaa ujeeda soddon ah. soddon beenaale oo nin walba leeyahay anaa nebi ah ayaa ummadda dhexeeda kasoo bixi doona wa ana aniguna buu nabi leeyahay salawatulli wasalaamu caleyh khaatamu nnabiyiin nebiyadii anaa soo aftiray anaa nebi gebagabeeyey wax nebiga iga dhabe ma jiro laa nabiya nebi ma jiro bacdi aniga gadaashayda bu nebigu uri salawatullah waslamu calayh walaa tazaalu ma ka zuulay daa'ifatun koox oo min ummatii ummadayda ka midi cala alxaqi inay xaqa ku sugan mansuuratan xaalaytaa mid loo gargaaray laa yaduruhum xaal uusan dhibaynin man khadalahum ciddii garabkooda ka baxdo hiiladooda ka tag xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado amrullahi ilahay amarkiisa tabaaraka wa ilaa amarka ilahay ka yimaado kooxdaasi iyaga dhacal sarreey ninkii macnaha waxa weyaan hagrabana waa yeelkii dhowr arrimoodoo kalu nebigu ku daray salawatullah wasalamu aleyh xadiidka hore xadiidkana waa xadiid saxiixa oo macnaha waxa weyaan xaakim iyo dahabi iyo sheekh naasir idiin albani iyo kulli waaba saxiixiyaan xadiidkan qeyskiisa dambe ummadayda waxaa nebigu uga cabsan buu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi hogaamiyayaasha luminaya aimada waxa weeye waa madaxda iyo culimada xunxun labada qolaa laga wadaa waa labada qole ee hadday hagaagaanna ummaddu hagaagi hadday xumaadaanna ummaddu xumaan way macana saas qolyahaasaan markay uga cabsan buu nabi uri salawatullah waslam aleh war waa dhacday wax yar kadibba madaxdiina waa fasaaday oo madaxdii qumanadee la yaqaanay ee diinta ku dhaqmaysay ma aha culimadiina waxay noqdeen un kuwo madaxdaa daba jooga oo waxay macnaha waxa weyaan doonaan uun iyagu ay ka dhamaystaan sharcigii ilahay ka tegay ayay noqdeen macnaha marka kuwaasaan ummadda uga cabsan buu nabi salawatullahi waslamu calayh hadda labada ummadda halaagaysana waa kuwa waa madaxdaa reer galbeedka ku xidhan ee jaamacaadkooda ka soo ee kasoo cabay barkadahooda kasoo biyo cabay madaxdaa iyo culimada xunxunka ahee suufiyadu hormuuska u tahay kuwaa way kuwa ummadda kariba saas way macana wuxuu nabigu uri salawatullah wasalaamu calayh oo iyadana uu sheegay yacni haddii ay ummaddan seeftu dhexeeda ka bilaabato dhammaan mayso seeftaas ilaa qiyaamadu ka dhima ka kacdo waxaa laga wadaa nebiga xilligiisii salawatullahi wasalamu aleyh wax muslimiin oo islaaya ma jirin noloshiisi xilligii abibakarna wax ummad muslimiin oo islaaya ma jiraan xilligii cumar radi allahu canhuna wax islaaya ma jiro xilligii cusmaan ibni casaan baa waxaa bilaabatay fitanka iyo dagaalada muslimiinta dhexdooda ka bilowday ko waxay ka tidi dilkii cusmaan nabigaana sii tilmaamay salawatullahi waslamu caleyh cumar inuu yahay albaabka ku gudban fitankaa waa kii weydiin jiray ee dhihi jiray nebigo albaabka miyaa la jebin doonaa yani miyaa la jebin doonaa mise waa la furi doonaa saxaabigu weydiinaya dib dambe usoo laaban maayo yani cumar mar alla markuu geeriyooday fitan baa bilowdayoo kowna waxay ka bilowdeen nimankii khawaarijta ahaa iyo nimankii shiicada la yidhaah labadaa qolaa bilaabay shiicadu waa nimankii dilay cusmaan ibni cafaan radi allahu caleyh cusmaan dilkiisii waxaa ka bilowday muslimiinta inay qaybsameen dagaalkii halkaa ka bilowday ilaa qiyaami saaca waa soconaya muslimiin islaynahaya waa u leey xagga hadduu ka istaago xaggu ka bilaaba xagga hadduu ka istaagana xagga kaleu ka bilaaba waxunbaa hardamahayo yani kooda iskula jira sheegay bay u dhacday salawatullahi waslamu caleyh cusmaan dilkiisii dagaalkii ka bilowday oo muslimiinta dhexooda ka dhacay baa ilaa yowmina haada taagan mar ha haddana dib ha u bilowdo saacaddu sidoo kale ma istaagayso ilaa ummaddan kooxo ka mid ah qabiil ka mida ilaa ay gaalada ku darmadaan gaalada ku darmadaan maxaa laga wadaa laba macnoba waa suurtagal intay guuraan bayba gaalada la degi sida hadda dad badan ay macnaha yurub ugu sii hijroonahayaan oo ay wadamadii gaalada deegaanka uga dhiganayaan deegaan ahaan haddaad kula degto faqad laxiqta bilmushrikiin gaalaad ku darmatay waa kow midda labaadna waxa weeye haddaad xataa ka fog tahay mabda-iyanna aada kula midtood mabda alla waafaqsan tahay ood xumaantooda raalli ka tahayna ayadana waad ku darmatay marka labada macnaba waa soo gelayaan taasi ilaa ay dhacdo ayaabada ma istaagaysa kooxo ummadayda ka mida ilaa ay sanamyada dib u caabudaanna yani waxa weyaan qiyaamada ma istaagayso sanam la istaajiye ninna u sujuudi maayo ninna salaad u tukan maayo laakiin waxaa laga wadaa wax walba oo ilaahay kayrkii ah oo xaggiisa la tilaabiyo wax loo raadsado xuquuqda ilaahay la siiyo qubuurta iyo amwaada iyo awliyada iyo kuwa wey ummaddan dhan ilaa xagga ay u gudoomaan qiyaamada istaagma wuxuu nabigu sheegay salawatullhi wasalaamu calayh ummadayda waxaa kasoo bixi doona soddon nin oo beenaalayaal ah oo mid walba uu sheeganayo inuu nebi yahay rag badan baa soo baxay waqtigii nebiga salawatullah waslamu caleyh xilligii saxaabadana rag badan baa soo baxay nebinimo sheeganaya waxaa ka mid aha musaylamatu lkadaab oo yamaamo ka baxay dhulkan hadda ardu najdin ayuu ka baxay nebinimuu sheegay xilligii saxaabada la dilay aswad ulcansi ninkii laodhan jiray baa ka mid ahaa oo xilligii abubakr sidiiq radi allahu canhu isagana nebinimo sheegay ulayxat ibnu khuwaylidin asadi baa ka mid a ah, ninka la yidhahdo sajaac ibnu samiin baa ka mid a ah, warree bani samiim isagana yacni raggaasoo dhan iyo sidoo kaleeta nin ihahda mukhtaar ibn abi cubaydin saqafi oo xilligii khalaafadii cabdullahi ibni zubayr ayuu kuufo qabsaday isagoo markaa yani xambaarsan magaca aalubeytkii baan u hiilinaya aalubeytkii baa la dulmiyey wuxuu kusoo galay oo kusoo caanbaxay xusein ibnu cali nebiga salawatulli wasalaamu caleyh wiilku ayuga u ahaa qoladii dishay waa in laga aargoosto aalubeytka waa in loo nusreeyo reerkii nebigaa dulman qaraabadiisiibaa dulman dadkii markaasaa la garabooday cawaamtu manaa dad iska dhib badan jamaahiirtu waxma kala fiirsadaan waa la booday cabaar markuu qoladii laayay kuufana uu si fiican gacanta ugu dhigay ayuu marka nebinimo sheegtay jibriil baaba ii yimaadigi sidaydaba oo waxbaba la ii sheegaaba saas marka ninkaasaa ka mid rag badanoo noocaasa jira marka nebigu soddon inay yihiin salawatullhi wasalaamu caleyh buu sheegay haddana markii taariikhda dib loo raaco ilaa yowmina haada dadka nebinimada sheegtay waa ka badan yihiin soddon nebiguna soddon buu ku sheegay salawatullah waslamu caleyh waxaa la odhan baa laleeyahay dadka soo caanbaxay baa soddon ah dadka awoodda yeeshay ee xoogga yeeshay ee asbaacda yeeshay ee la raacay ee dadabagaleen ee soo caanbaxay ayaa macnaha soddon ah laakiin inta kaleeto lamadoo koobi karaba inta nebinimo sheegana imaa imisaa duurka ku jirta oo ku haysa xadaanii qalbi can rabbi qalbigaygaa ii warramay oo rabbigay iiga warramay waxyaalaha layaab kale bay ka mid sufiyada qaar ka mid ah waxay leeyihiin nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi ilaahay wuxuu kaga qaatay waxyiga canwaasiba jibriil baa u dhexeeyey anigu laakiin toos baan ilahay waxyiga uga qaatay oo qalbigaygaabaa ilaahay iiga warramay facajiib wey macana istafti qalbaka walow aftaaka almuftuun bay dhahan qalbigaaga wax weydii oo qalbigaa mukaashafaad wax la yidhahda rumaysay mukaashafaad ruuxa waxbaa laga faydiyey waxbaa u faydmi oo waxbaa la iskusi oo waxbuu arkiyo waxaadan garanay wax saasoo kaleeta way marka way ka badan yihiin laakiin inta soo cambaxay wey nebigu salawatullahi waslamu caleyh marka arrintaasu soo abtiray oo wuxuu yidhi nebina anaa ugu dambeeya anaa khatimay nebiyadii nebi iga dambeeyana ma jira bu nebigu yihi salawatullahi waslamu caleyh markaasaa nebigu salawatullahi waslamu caleyh wuxuu tilmaamay ummadda waxaa ka mid ahaan doonta koox waxaa jirta xaqa ku taagnaan doonta ilaahayna la jiri doono la garab taagnaan doono ninkii hagrado oo u hilin waayona aan dhib uusan u geysanayn waxba u dambi jirin maxay ilahay baa la jiri nimankaasi waxay jiri doonaan ilaa amarka ilahay uu ka yimaado yani koox ummadda ka mid oo toosan marna la waayi maayo oo la yidhahdo adaaif almansuura nimanka la yidhahdo qoladaasi weligood way jirayaan ilaa qiyaamada saacad saacadda qiyaamadeeda agteeda laga gaaro oo xataa yatiya amrullahi waxaa laga wadaa marka nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo baxo kadib oo ilaahay uu damco marka adduunka inuu gabagabeeyo yaa waxaa imaan doonta dabayl dabayshaasaa marka wixii muslimiin ee muminiin nool iyo nafta ka qaadi doonta nafta markay ka qaado dhulka waxaa kusoo hari doona intii ugu shar gaalo ubaa isugu soo hari wax islaamana markaa iyo muslima ma joogay markaasaa qiyaamadu ku dhici doonta dadka qiyaamada ku duldhici doonto waa kuwa ilaa dabayshaas laga gaadho dad xaqa ku toosan la waayi maayo maana xataa yatiya amrullah wa macnaa waxa weeye aakhirka saacadda agteeda ilaa laga gaadho mana kuwaas yihiin marka daa'ifa mansuura maxay tahay daaifal mansuura muxadidiintu waxay leeyihiin bukhaari iyo imaam axmed iyo keyrkood waxay leeyihin waa ahlulxadiidka ahlulxadiid in lam yakunu ahlulxadiid falaa acrifum haddayna ahlulxadiidka ahayn iyo dadka xadiidka ku dhaqmaan anugu maba garanayo leey saasay u badan yihin laakiin ahlulxadiidka waxaa laga wadaa lagama wado dadka mutakhasisiinta ku ah cilmulxadiid oo markaasi waxaa ka baxaya fuqahadii iyo culimadii tafsiirka iyo ummadda inteedii kale oo dhan iyo yaa ka baxaya macnaha khaaska ah ee isilaaxa muxadisiinta loo yaqaano ee ragga ku takhasusay xadiidka ah saa lagama wada ee waxaa laga wadaa sida ay leeyihiin imaamu nawowi iyo keyrkii iyo sheekh ibnu iyo waxaa laga wadaa dadka xadiidka ku camalfala kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sal lay aslam ku camalfala wabitaali marka ugu horreeya waxaa soo gelaya culimada xadiidka ku takhasus fuqahadii baa soo gelaya culimadii tafsiirkaa soo gelaysa waxaa soo gelaysa ummadda cubaadeedii cibaadadaysanaysa baa soo gelaysa mujaahidiintii baa soo gelaya ilaa aakhiri marba haddii kitaabka alle iyo sunnada ay ku dhaqmayaan way soo gelayaan daa'ifa almansuura saasaa macnaha waxa weeyaan in loo camimo ayaa fiican ahluxadiidkana dadka xadiidka ku dhaqmaa la yidhahdae takhasuska keliya lagama wado macna xadiidkaa la yidhahda marka iyaga kowka ah hormuud bay iyagu noqonayaan ragga xadiidka nabiga ku taxusay salawatullahi wasalam aleyh iyagu hormuud bay noqonayaan ummadda inteeda kalena tabac wey macna waa raaxsan tahay saas wazaada wuxuu ziyaadiyey wainamaa akhaafu waan cabsanay calaa ummatii ummadayda waxaan uga cabsanayaa al-a'immata madaxda almudiliina ee luminaya culimada xunxun iyo madaxda xunxunka ah yani cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi islaamka waxaa dumiya zallat lcaalim وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين يعني من عالمة من بالرحق خلق وقلي إيه دوت منافق أكتهل دوت دي إيه مضح ذا خلدان دين تقرم مرتن صدح لا طيب إسلام كالدنيا إيه حديث معناها يقصي waidaa waqaca hadduu dhaco calayhim ummadda dusheeda asayfu seef hadduu ku duldhacana oo seefi bilaabatana dagaal hadduu bilowdaa laga imwadaayo lam yurfac la qaadi maayo dagaalka iyo seefta ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro walaa taquumu saacatu saacaduna qumi mayso xataa yalxaqa ilaa ay kaga darmadaan oo ka haleelaan xayun qabiil oo min ummati ummadayda ka mid a bilmushrikiina gaalada xayiga lagama wado hal qabiil eh waa jinsi waay yani dad badan baa laga wadaa waxataa tacbud tacbuda ilaa ay ka caabudaan fi'aamun kooxo oo min ummatii ummadayda ka mida alawsaana ilahay keyrkii ilaa ay ka caabudaan soo nas ma aha marka ummadda qaar ka mida inay ilaahay keyrkii caabudi doonaan soo kuma cadda ummaddani waa macsuumo oo shirki maba geli karto xagee ka timid marka ma jirto wey jahli unbaa keenay wainahu sayakuunu waxaa ahaan doona fii ummatii ummadayda dhexeeda kadaabuuna beenaalayaal alaaثuuna oo soddon ah kulluhum dhammaantoodna yacmu uu sheeganayo anahu nabiyun inuu nebiya wa ana aniguna khaatamu nabiyiin nebiyadaan ugu dambeeya laa nabiya nebi bacdi gadaasheeda ma ahan nebiga dambeey ma jiro oo ciisa bna maryam soo kama dambeeya nebiga salawatullah waslamu caleyh ciisaas soo degi maayo ila nabiga inoo sheegay salawatullah waslamu caleyh akhiru zamaani inuu nabiyullah ciisa soo degi doono dajaal jiri doono nebiga soo kama dambeeyo maya kama dambeeyo maxaa yeelay soo saarida nabiyullaahi ciisa way ka horeysay nabigeena salawatullahi waslamu caleyhi nebinimadiisaa ka horeysay laakiin soo degitaanka uu soo degaya xataa sharcigii nebi maxamed buu dhulka ku maamulaya sharcigiisa ku maamuli maayo marnaba injiil ku maamuli maayo siduu nabigeenu sheegay salawatullah waslamu caleyh xataa imaamka muslimiinta dujinayay iyaguu ka mid diinta uu ku maamulayayo waa diintii marka nabigeena sal alay wasalam marka kama dambeeyo uu ka horreeyey macna saas walaa tazaalu ka zuuli mayso daa'ifatun koox oo min ummatii ummadayda ka mid ah cala alxaqi xaqa dushiisa ka zuuli maayaan mansuuratan xaal ay tahay mid loo kaalmay mansuuratun dheh yani haddaad xaalayso mansuuratan xaal ay tahay mid lala jiro ilaahay xaggiisa looga heeliyey laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum ciddii hagarata ciddii aan u hiilininoo aan garab istaaginin dhib u geysama maxaa ilahay baaba garab taagana muxuu ku falcid kale maa ku falaya xataa ya'tiya ilaa uu ka yimaado amrullah ilaahay amir arrinkiisa ilaa uu ka yimaado aakhiru zamaanka xilliga dabayshu imaanaysa ee muslimiinta wixii ka haray ay nafta ka qaadaysa ilaa laga gaadho tabaaraka wa tacaala yani waxa weye yani kooxda yihiinna waa cala alxaqi xaqa dushiisa ka zuuli maayaan mansuuratan xaal ay tahay mid loo kaalmay mansuuratunne yani haddaad xaaliso mansuuratan xaal ay tahay mid lala jiro ilaahay xaggiisa looga heeliyey laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum ciddii hagrata ciddii aan u hilininoo aan garab istaaginin dhib u geysama maxaa ilahay baaba garab taagana muxuu ku fal cid kale maxaa ku falaya xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado amrullah ilaahay amir arrinkiisu ilaa uu ka yimaado aakhiru zamaanka xilliga dabayshu imaanaysa ee muslimiinta wixii ka hadhay ay nafta ka qaadaysa ilaa laga gaadho tabaaraka wa tacaala yani waxa weye yani kooxda ay yihiinna waa taa aan sheegnay waxaa xadiista nebiga kusoo aroray salawatulli waslamu caleyh oo xadiis saxiixa ah inuu nebigu yihi wahum bishaam shaam bay joogaan nimankaas shaam macnaa waxa wey waa dhulka filistiin iyo suuriya iyo urdun iyo dhulkaa wey meeshaasu nebigu ku sheegay sal alay waslam laakiin waxaa la leeyahay kaba dhalanaysa halkaa un inay ku egyihiin adduunka o dhan bay joogi karaan ee uun waxa uun la doonahayaa uun in uu kitaabka iyo sunnada uu dhaqankoodu yahay intaa haddii la helo khalas meel kastaba fiihi masaa'il laakiin halkaa inay u badnaan doonaan ayuu xadiidka nabigu tilmaamaya salawatulli waslamu caleyh wa ficlan ficlan taariikhda islaamka marka dib loo raacayo ardu shaam waxay ahaan jirtay furinta ay muslimiintu dhufayska kaga jiraan oo weligeed dagaal lagama dhimaanin yani dadka mujaahidiinta ah halkaasay ku jiri jireen maxaa yeelay dagaaladii iyagiiyo dhex maray xuruub salimiya dagaalada la magac dheer ilaa sagaal qarni iyo ka badan socday ee muslimiinta iyo ummadaha reer galbeedka dhex maray dagaaladaasi ardu shaam macnaha siiraheeday ka dhacayeen ragga marka yani waxa weeyaan meeshaasaa culaysku saarnaayo ummaddu isugu tagtay oo culayska laisugu geeyey sidii loo difaaci lahaa macna xadiidka waxaa kaloo kusoo aroortay daaifa almansuura inay macnaha daaifadaasi tahay daaifa muqaatila daaifa dagaalamaysa laa tazaalu daaifatu min ummati tuqaatil inay dagaalamayso kama zuulayso halkaa marka waxaa laga garanayaa inay sifaadkeeda ugu awleyso inay ka mid tahay alqitaal inay macnaha gaalada la dagaalamayan fiihi masaail baabkan masaail dhowra kujir aluula masalada koobaad tafsiiru aayati nisa aayatu nisa oo la fasiro soo marnay athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati lmaa-ida aayadda suurat lmaa-ida kusoo artoo la fasiray athaalidatu aayadda masalada saddexaad tafsiiru aayati lkahfi aayadda suuradda kahfi kusoo arto alraabicatu masalada afraad wahiya ahamuha masaaishan iyadaa ugu muhiimsane maa macna aliimaani biljibti waaaquut jibtiga iyo aaquutkoo soo baranay rumayntooda macnaheedu maxay tahay yuuminuuna biljibti waaaquut maxaa laga rabaa rumaynayan maxaa laga wadaa hal huwa macnahaasi ma waxa weeyaan ictiqaadu qalbin qalbigay ka ictiqaadinayaanoo jibtigii iyo aaquudkiibay qalbiga ka rumaynayaan way qalbiga gelinayaan aw amase huwa kaas muwaafaqatu asxaabiha jibtiga iyo aaquudka dadkiisaoo la waafaqa miyaa laga wadaa maca bugdiha iyadoo jibsiga iyo daaquudka weliba la necebya wa macrifati butlaaniha inay baatil tahayna la garanayo laba macno kee laga wadaa ma waxaa laga wadaa qalbigay ka rumeeyeenoo qalbiga qalbigooda waxaa galay jibsiga iyo daaquudka inuu xaq yahay mise waxaa laga wadaa jibtiga iyo daaquudka dadkii rumaysnaabay waafaqeen oo camal ku waafaqeen oo dhaqan ku waafaqeen ayadoo ay necab yihiin jibsiga iyo daaquudka waa necab yihin inay baatil tahayna way garanayaan laakiin dhaqankoodii bay ku waafaqeen labadaa kee laga wada labadaba waa suurtagal labadaba waa suurtagal ka hore hadii yidhahdo waa gaalimo islaamkaa lagaga bixi hadday qalbiga kala jiraan hadday dhaqamada qaarkood kula waafaqaan oy ku raacaan haba kara haysteen waxa yani jibtiga daaquudka lafahooda haba kara haysteen qaarna gaalnimu gaadhsiinaya qaarna waa ka sokeeya alkhaamisatu masalada shanaad waxa weeye qowluhum odhaahda ay yidhahdeen ina alkufaara gaaladii alladiina gaaladaasoo yacrifuuna ay garanayeen kufrahum gaalnimadooda gaalada yaqaaneen ayaa ahlul kitaab waxay yidhahdeen ahdaa bay yidhahdeen waa kuwo ka toosan sabiilan xagga jidka min almuminiina muminiinta ka toosan war gaalnimadooda waaba taqaanaane oo waa reer qureysheed oo idinkama qarsooneen seebay nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi iyo muminiinta la socda uga hagaagsan yihin uga toosan yihin asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye wahiya almaqsuudu bitarjama tarjamada baabkan iyadaa loola jeedaa maxay tahay anna haadaa arrinkaa laabudda waa waxaa laga maarmaan ah an yuujada in la helo fii hadihi ummati ummadda dhexda in laga helo laabudda maaran oo laga maarmo an yuujada fii hadihi ummati ummadda dhexda in laga helo maarin laga maarmaayo xaasilun ma ah saasma yani ummadda dhexda waa laga heli kamaa taqarara sidii ku sugnaadayba fii xadiidi abi sacdi abi saciid abi saciid sooma xadiidkii abi saciid ee latatabicunna aha sidii ku sugnaadayba ummaddanna wixii hore wixii ay kuwaasi ku kaceen way ku kici macnaha asaabicatu mas'alada toddobaad atasriixu caddayn wey biwuquucihaa dhicitaankeeda la caddeeyo inay dhacdayba in la caddeeyo oo aawey acni waxaan ka wadaa buu leeyahay waxaa dhacay cibaadat alawthaan sanamyadoo la caabudo fii hadihi lummati ummadda dhexeeda ayay arrintaasi dhacday fii jumuucin kooxa dhexdood bay ka dhacday kaiiratin oo fara badan dad badan ayay ka dhacday arrintaas maxaa yeelay ummadda inta hadda hagaagsan iyo inta qubuuro un kusii jeeda oo xagga loo diray iyo inta makhluuq u yeedhanaysa iyo inta awliye u yeedhanaysa ma agarahum aada bay u fara badan yihin macna ahaaminatu masalada sideedaad waxa wey alcajab alcujaab yacni yaabka aadka u yaab badan oo muxuu yahay khuruuju man cid inuu soo baxo yaddaci sheeganaya annubuwata nebinimo sheeganaya mitlu lmukhtaar mukhtaar ibni abi cubayd oo kaleete maca takalumihi isagoo weliba ku hadlaya bishahaadatay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuula isagoo ku haya ayuu haddana macnaha waxa waya maaragtay nebinimo sheegan iyo wa tasriixihi caddayntiisa uu caddeeyey biannahu min hadihi lumma isagoo haddana caddaynaya oo ku dhawaaqaya inuu ummaddan ka mid yahay saa isagoo leh ayuu haddana nebinimo sheegay wax la yaab le ummaddii nebi maxamed ma ihi malah nebi maxamed salawatullah waslamu aleyh ummaddiisii baan ka mid ahay buu leey haddana nebi baan ahay buu leey oo nebi marka lasoo diray ummad cusub baa bilaabatee maxay tahay adiga hadalkaaga iska hor imaanaya sida masalan waxa weye ninka la yidhahdo qaadiyaaniyada ninkii asaasay oo kale axmed hulaam mirza yani nebiniyuu sheegay haddana ummadan ka midnaha bay leyihin masaajid baa u dhisan saasoo kale wax la yaab lawe wa ana hada rasuula waxaa kaloo uu cadaynaya watasriixii isagoo weliba cadaynaya biannahu isagu min hadihi ummati ummadan inuu ka mid yahay wa ana rasuula rasuulkuna xaqun inuu yahay buu cadaynaya wa ana alqur'aana qur-aankuna xaqun inuu yahay buu cadaynaya intaasuna isagoo cadaynaya haddana inuu nebinimo sheegtaaye waa wax lala yaabo aada loola yaabo wey wa fiihi waxaa ku sugan ana muxammadan baabka waxaa ku sugan macnaha oo ah ana muxammadan moxamed khaatamu nnabiyiin inuu nebiyada ilaahay ugu dambeeyo wa maca haada iyadoo weliba saa ay tahay oo uu saa u caddeeyey nebigu sal ly slam ayaa yusadaqu waa la rumaysani fii haada arrinkaasaa laga rumaysan kullihii dhammaantii ninkaa nebinimo sheegtay baa laga rumaysan maca tabaadi lwaadix iska hor imaad cad isagoo hadalkiisa iyo mowqifkiisa uu ku jiro isagoo hadalkiisa isburinayo oo si cad uu isu hardinayo ayaa haddana dad baa raacsan oo daba joogo oo nebinimo buu haystaba oo hadalkiisa isburinaya muxuu yahay ummaddii nebi maxamed baan ahay iyo haddana nebi baan ahay waa kaafiyo kala dheeri wey isma qabanaysa kala daa wax isqabanaya maaha isagoo saa isaga hor imaanaya ayaa haddana waxa weye dad baa daba joogo yani rumaysan inuu nebi yahay hadalkiisii baana iska hor imaanaya waqad kharaja wuu soo baxay almukhtaaru mukhtaar ibn abi cubayd wuxuu soo baxay fii aakhiri casri saxaaba saxaabada casrigeedii aakhirkeediibuu soo baxay yani saxaabada xilligeedii ay noolaayeen rag yar iyadoo ka noolyihin watabicahu waxaana raacay fiaamun dad badan fiaamun kooxo ayaa raacay kaiiratan oo fara badan waxaa lagu raacay wax kale ma ahayn wuxuu muujistay ahlubeyt ahlubeytkii nabiga salawatulli wasalaamu calayhi inuu xaqoodii u dooday oo xaqooda soo dhicinay intaasaa lagu raacay التاسعة مدة السجالات وحوي البشارة بشارة وليسوا بشارة بأن الحق حقي لا يزول إنه سبابين بالكلية سيدا ما يسترد سيبوح لا حق أباضي ماي يعني وحوقا نقصي وقاري مرباحة وقدعي وصدع وكل مالي لكن حق إنه بابا نلك اللقوة وحق وطاي ووحا العين كما زال سوء باباي أكل فيما مضى واجي تجي waagii tegayoo macnaha yahuud intaa nabiga lasoo diray salawatullh wasalamu calayh mar buu xaqu dhulka ka dhamaaday oo wax baatil wata mooyaane wax kale la waayey wax kaleba adduunka uusan joogin sidii horay u dhacday oo kale hadda dhici mayso laabudda dad xaq wata mar walba waa la helaya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen bal iska badaaya laa tazaalu ka zuuli mayso calayhi xaqa dushiisa daa'ifatun kooxi marna ka zuuli mayso koox xaq haysata marna la waayi maayo alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weeye alaayatu alcudmaa aayadda weynanka badan calaamada weyn oo maxay tahay calaamadaas annahu amar iyo shanigu wuxuu annahum iyagu dhe maca daa'ifadaa loo gargaarayahay ee ilaahay la jiro maca qillatin iyagoo yar laa yaduruhum haddana ma dhibayo man khadalahum ninkii hagrado oo garabkooda ka baxa walaa man khaalafahum iyo ninkii garab maratoon ninkii khilaafa iyo ninkii hagradoon uheylini midna waxba ku tari waxba dhiba ugeysan maayo ayagoo haddana tiradooda iyo cadadkoodu yar yihiin soo wax lala yaaba ma waa calaamo iyo astaan weyn weyn tiradoodu waa kooban tahay haddana adduunko dhan hadduu dhinac ka noqdo wax dhiba ugeysan maayo ninkii wixiisa ka ceshado u wax dhiba ugeysan maayo ninkii khilaafoo garab maray wax dhiba ugeysan maayo oo xagii ku tiirsan yahi ilahay baa ku tiirsan yahi subxana watacala awooddaa nin ku tiirsan iyuu u baahan yahi bas alxaadiyata cashrata masalada koo iyo waxa weye ana dalika sharda shardigaa isaga ah oo inaysan zuulaynin oo kooxdaa la waayeynin ah ilaa qiyaami saaca saacaddu intay ka istaagayso macnaa saacadda agteeda wey saacadda agteeda marka la gaadho dabayshaasaa nafta ka qaadi doonta dadka ugu xunxun baa soo hadhay ahaaniyata casharata ta labiyo waxa weeye maa fiihi maa fiihinna maaha fiihinna hadduu idiin qoray biiya fiihi ku qoray maa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku jira oo min alaayaati alcadiimati aayadaha waaweyn ah astaamo waaweyn iyo calaamada waaweyn ayaa ku jira xadiidka macnaha minha maxaa ka mid a ah? yani mucjizooyinkii nebigaa ku jiro mucjizooyin weyn baa xadiidka lagu sheegay waa kuwan minhaa waxaa ka mid a ah mucjizooyinka ikhbaaruhu warankiisa nebigu u warramay salawatullh wasalaamu calayh biana allaha alle zawaa inuu usoo duubay lahu isaga almashaariqa qaybaha bari waalmaqaariba iyo qaybaha galbeed ee dhulka ka mid wa akhbara nebigu wuu sheegay bimacnaa daalika arrinkaa macnihiisa ayuu sheegay fawaqaca wuu dhacay arrinkii kaba akhbara siduu u sheegaybu u dhacay bikhilaafi januubi washimaal ka gedisanse dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi oo dhankaa islaamku aada uguma fidin labada dhinacaa nebigu sheegay buu islaamku aada ugu fiday wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ka mid a biannahu nebiga ucdiya in la siiyey alkanzayni labadii kayd ee waaweynaa kaydkii reer furus labadii dowladood kaydkoodii furus iyo ruum wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ka mid a nebigu uu sheegay biijaabati dacwati baryadiisii in laga aqbalay liummati ummaddiisa uu duceeyey filinatayni labadii arimoodeen soo marnay oo maxay ahayen waxay ahaayeen haddayna iyagu islaynin inuusan cadow shisheeye ah dhib gaadsiinin iyo in abaar wada gaadho wada baabi'sa ilahay usan ku salidayni subxana watacaala wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa biannahu ayaa ka mid a ah, biannahu nabiga sal ly slam munica in loo diiday ahaalisatu midii saddexaad ta saddexaad oo loo diiday maxay ahayd anlaa yajcala ba'sahum baynahum inaan dhexdooda ilaahay uusan baas dhigin ayb wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ku ayaa ka mida waxyaalaha calaamooyinkii astaamaha waaweyn waxaa ka mid a wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ka mida nebigu uu sheegay biwuquuci sayfi seefkiiyo dagaalku inuu dhici doono wa annahu seefkuna laa yurfacu inaan la qaadanin la kor yeelin idaa waqaca markuu dhaco weligii inuu jiri doono ummaddan islayn doontana uu sheegay oo hadduu nebigu sheegay way bannaan tahay miya miyay banaan tahay maya looma sheegayo macnaa waxa way ikhbaar cani ilwaaqic waay wax dhici doona unbuu nebigu ka warramaye inay banaan tahay lagama qaadanayo saas wa minhaa waxaa ka mid a ikhbaaruhu nebiga warankiisa uu ka warramay sheegidda uu sheegay biduhuuri lmutanabbi'iin niman nebinimo sheeganaya inay soo bixi doonaan fii hadihi lummati ummadda dhexdeeda rag badan baa soo baxay wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayuu wa minhaa waxaa ka mid a aayadaha ikhbaaruhu nabiga sheegitaankiisa uu sheegay bibaqaa'i aa'ifati almansuura kooxda loo hiilin ee loo gargaarayaay inay weligeed jiri doonto nabigu sheegay salawatullah waslamu aleyh waa dadka diinta ilahay ku toosan kitaabka alle sunna nabi salawatullah waslamu aleyh wa kullu haada intaasoo dhan waqaca waa dhacay kamaa akhbara siduu nebigu u sheegay bay u dhacday salawatullah waslamu caleyh hadda oon ka joogno yani kun iyo dhowr boqol oo qarni aan ka joogno nabiga salawatullahi waslamu aleyh hijradiisii oo sanaan ka wada haddana markii axdaafta dib loo raadqaado mid walba sidii nabigu u sheegay bay u dhacday salawatullah waslamu caleyh saxaabadu hayb ahaan bay u rumeeyeen laakiin innaga waaqic dhacay aan yaan u rumaynaynaayo wax taariikhdiisa la wada ogyahay wey macana sidaas weyaan maca ana kulli waaxidatin ayadoo haddana mid walba oo minhuma minhaa dhe minhaa qora maca ana kulla waaxidatin ayadoo haddana mid walba oo minhaa arrimaha lasoo sheegay ka midi abcadu maa yakuun waxa abcad maa yakuun uu yahay wax ahaada ka ugu fog filcuquuli cuquusha dhexdeeda cuquusha wax dhaca oo caqli gala ka ugu fog isagoo ah ayaa haddana shay walba sidii nabigu uu sheegay buu dhacay salawatullah waslamu caleyh saas yacni wax walba waa dhulkii baa lasoo duubay caqliga aan qeybka rumaysanayna hadalka nabiga rumaysana wuu diiday sooma furs iyo ruum baan qabsanayaa waa muslim hadda meeshan joogoo daciif ahoo madaxa lagaga taagan yaho hadda yidhaahda kaydadka waaweyn iyo bangiyada waaweyn ee maraykanka iyo ruushka ayaa la siiyey caqli muu rumay wadiidi haddana waa dhacday waxaa ka mid a ah masalan yani waxaa layga aqbalay arrimaha uu sheegay nabigu sal lay slam ilahay inuu ka aqbalay seeftan ummadda ka dhex bilaabatay weliga dhammaanmaysa waa wax hariiba ah. haddana waxa wey waa dhacday kulli mid walba saa mid walba iyadoo caqliga aada iyo aada caqligu laga yaabo inuu tufayo oo diidi lahaa lowlaa warankaa nabigu uu waramay haddayna jiri lahayn caqligu diidi laaya haddana sidii uu nabigu usheegay mid walba u waslamu calayh ahaaliata casharata ta saddexiyo tobnaadi waxa weeye xasru lkhawfi cabsida oo lagu koobo calaa ummatii ummaddiisa uu cabsanayo yacni xasru khawfi cabsida oo lagu koobo calaa ummatii ummaddiisa dusheeda lagu koobo min ala'immati a'immadana uga cabsanayo almudiliina ee luminaya cabsida uu ummadda uu u cabsanayo nebigu dusheeda oo lagu koobo oo um, yacni madaxda baadiyeynhayo oo keliya madaxdaa unbaa ummadda baadiyeynteeda iyo dhibkeeda uu ku jiraa ayagu hadday hagaagaan waa la hagaagay saas wey saas daraaddeed imaam axmed ayaa wuxuu yidhi haddii ilaahay hal baryo oo uu isiiyo laga aqbalay madaxdaan ugu ducayn lahaa haddii la yidhahdo hal duco oo laga aqbali laha abcan wuxuun ilaahay weydiiso ilahay waxaa weydiisan lahaa buui madaxdaynu noo hagaaji maxaa yeelay hagaagay iyagu hagaagaan baa ummadda inteeda kale hagaagaysa fasaadka iyagu fasaadaanna ummadda inteeda kale fasaaday intaasa hadda la dhawaaqaya oo culimo dhawaaqaysa oo dad mutacalimiina dhawaaqayaan oo ducaa dhawaaqaysa oo laleey war ummadda sida ha loo dhaamo haddana madaxdaa fasaadsan unbay umada la fasaadsan wax wax qaban ma jirto taas mana halkaasay ka cuntaa araabicatu cashrata afar iyo tobnaad waxa weeye atanbiihu baraarujin calaa macnaa cibaadati alawthaan sanamyada awhaantoo la caabudo macnaheedoo laisku baraarujiyo oo maxay tahay raacid la raaco dhaqmid lagu dhaqmo yacnii dabagal la dabagalo yeedhasho loo yeedho waxaasoo dhan waa cibaadadooda sujuudda iyo rukuucda keliyaysa cibaadadoodu ma aha hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm calaa nabiyina mxamedi wcala alih wsaxbi waslm amaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في السحر وباب يهي وحي كيمت سحر كالحديث معناها وحي أدلاء أما أحكام أه ee saxiixka kusoo aroortay ayaa meesha lagaga hadlaya kitaabka saan horeyba usoo sheegnay tawxiidkuu ka hadlaya marka sixirka waxaa loo soo geliyey sixirka qeybihiisa ayaa waxaa ka mid ah qaar shirki ah oo diinta looga baxo kitaabkuna wuxuu ka hadlayay tawxiid iyo shirki buu ka hadlay halkaasuu marka kasoo gelaya maxaa yeelay sixirka qaybihiisa qaar waxaa ka mid a shayaadiinta la adeegsado shayaadiintuna ibnu aadamka iyaga maslaxadooda iyo danahooda markay ka dhamaystaan kadib ay u adeegaan oy gaalaystiyaan macnaha saa daraaddeed buu sheekhu ayuu macnaha baabkan kitaabka tawxiidka loogu talagalay uu ugu qoray baabu maa jaa fi sixri وqول اللahi taعaaلى iyo odhahdii ilaahay uu yihi ولqad calimuu lmن اشhtarاahu ma lahu fi اlآakhiraةi min khلاq وlaqad calimuu xaqiiqee waxay ogaadeen laman ishtaraahu ciddii iibsata yani ciddii qaadata way sixirka maa lahu inaysan u sugnaanin fi laakhirati aakhare dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib ah wax dheef ah inuusan aakhare kulahayn ayay ogaadeen macnaha ninkii sixirka qaatay sixirka marka luqa ahaan waxaa la yidhahdaa wax walba oo qarsoonaada sababkiisana aan la garanayn sababkiisuu qarsoon yahay sixir baa la yidhahda saas daraaddeed baabkan baab ka dambeeya waxay noogu geedi doonaa baabbaabu anwaac min asixir xataa shaygu hadduu iska banaan yahay oo uusan dhib lahayn laakiin sababka keenay uu qarsoon yahay luqa ahaan sixir baa la dhihi karaa luqa ahaan laakiin sharcan maaha aha luqada waa saa xagga sharcigu sixir wuxuu u yaqaano laba qaybood buu sixirku u qaybsamaayo qayb waxa weeye waa yacni dadkan saaxiriinta baa isticmaalo waxaa weye waxbay waxbay akrinayaan waxbay gunguntayaan waxna way ku dul akrinayaan shayaadiintay marka adeegsanayaan shayaadiintii baa marka waxay ku sallidayaan ruuxii ay doonayeen inay dhibaan markaasa ama jidhkiisa ama qalbigiisa ayay marka dhibaato u geysanayaan inuu ruuxu bukoodo waa suurtagal inay dilaanna xataa waa suurtagal qalbigiisana saameyn bay ku yeelanayaanoo waxa weeye waxbay jeclaysiinayaan waxbana way necbaysiinayaan waxna way ka duwayaan qalbigiisa waxna way macnaha ku duwayaan qayb waa qaybtaasoo waxay dhacdaa biwaasitati istikhdaami shayaaiin shayaaiintaa la adeegsadaa macnaha iyagaa lagu sallidaa dadka qaybta labaadi waxa weeye waa daawooyin iyo wax la qasqasay iyo waxyaalo laysku daray wey waxa laysku dardaray ee laysku qasay baa marka ruuxa la siinaya oo la cabsiinaya markaasaa iyaduna waxay saameyn ku yeelanaysaa qalbigiisa iyo jidhkiisa ayay saameyn ku yeelanaysaa macana labadaa qaybood baa marka culimadu u kala qaadaan labadii qayboodba waa laga hadli doonaa sixirku marka noocaas wey xaqiiqo ma leeyahay oo sixirku wax jira ma yahay sixirku waa laba qayboodo qaybina waa markii la yidhaha xaqiiqadiisa laga hadlo qaybina waa qaybta ibni aadamka in lagu dhibo ay u adeegsadaan oo u isticmaalaan qeybtaasi xaqiiqay leedahay oo nabigeenna salawatullhi wasalaamu caleyh xataa waa la sixray sida saxiixulbukhaari kusoo aroortay nebiga waa la sixray salawatullhi wasalaamu caleyh nin la yidhahdo lubayd ibnu lacqam oo yahuudi ahaa ayaa nebiga sixray markaasaa nebigu sal ly slam sixirku saameyntu ku yeeshay waxay ahayd waxbuu isleeyahay waad samaysay mana uusan samaynin yani wax hebel waad qabatay buu isleeyahay markuu ruuxii uu damco wixii inuu ku dhaqaaqo shaa mar horaabaad samaysay buu soranaya wa waabad samaysayba ama waabad samaynaysaaba mana samaynayo nabiga salawatulli wasalaamu caleyhi marka saasaa loo sixray cabaar markii yani waxa weye muddo aan dheerayn markii sixirkaasi hayey baa marka laba malag loo soo diray labadii malag baa midna xagga madaxa ka fadhiistay midna xagga dambe ka fadhiistay gadaasha dambe xagga luga markaasay is ayagii baa iswarsanaya maa wajacu rajul war ninka maxaa haya kii kalea u jawaabo u jawaabo wuxuu yihi matbuubun bihi ibun yani ninku waa waa sixrayn markaasuu yihi oo maxaa yaa sixray waxaa sixray buu yihi ninkii la odhan jiray lubayd ibnu casam saabkaasuu u sixray wixii uu ku sixrayna ceelka la yidhaahdo macnaha waxa weeye darwaan ceelkaasuu geliyey markaasuu nebigu salawatulli waslamu amray in ceelkaa yani la galo laga soo saaro baal ku jira waa laga soo saaray guntimo iyo waxyaalo isku isku jir yaa meesha laga soo bixiyey markaasuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ka caafimaaday marka sixirku waa xad iska jirta wey qaybi waa qaybta qaybina waa qaybaha dadka lagu indha saraxaadiyo wey qaybta indhaha dadka lagu indha saraxaadiyo oo xaqaa'iq meesha taalo muuqato yani in la bedelo wax kale loo bedelay lagu muujinaya taasi xaqiiqo ma laha masalan hadaada soonka oo kale arkaysaan waxyaala badan layaab laad arkaysaa macnaha waxa weeyaan geed meeshan yaalla yaa waxaa lagaga dhigayaa inuu yahay mas orday dhagax meeshan yaalla waxaa laga dhigayaa inuu yahay ruux taagan waxaasi marka waxyaalahan daatadoodii iyo xaqiiqadoodii waxba ka bedeline laakiin dadka indhahooday ku ciyaarayaan dadka indhahooda ayay ku ciyaarayaan macnaha wastarhabuuhum waja-u yani waa ilahi subxana watacala ku sheegay yani sixir weyn bay la yimaadeenoo dadka indhahoodii indhasaraxaad bay ku rideen marka ma bedeli karaan waxyaalaha ilaahay abuuray siduu ahaa kama bedeli karaan laakiin dadka indhahooday xaqiiqo aan jirin bay tusayaan qaybna qaybtaa wey macna ayaddan marka uu sheekhu ugu horreysiiyey oo macnaha uu ku bilaabay baabka walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi lakhirati min khalaaq ninka saaxirka ah, cidda sixirka isticmaasha aakhare inuusan waxba ku lahayn ayay ku tusi waxaana nasiibkaa iyo waxa aakhare uu ku yeelanay laba qaybood wey in uusan haba yaraatee wax dheefaba ku lahayn oo markaa waa hadduu gaal yahay waynoo imaan doontaa xukunkiisii haddii la yidhahdo waa gaal maa lahu min khalaaq aslan waxbaba aakhare kuma laha iyo in la yidhaahdo yaani khalaaq nasiib oo dhan looma diidano aakhare oo dhan waxba kuma laha macnaheedu ma ahee wax weyn baa aakhare dhaafaya wax yar buu ku yeelan doonaa wy macnaha waa haddii la yidhahdo waa muslimo ma gaaloobayo xukunkeedanxukunkiisa wayno imaan insha allah tacala walaqad calimuu xaqiiqe waxay ogaadeen nimankii wax sixri jiray ee sixirka bartay laman cidda ishtaraahu iibsata oo qaadata sixirka maa lahu inuusan u sugnaanin ciddaas fi laakhirati aakhare dhexeeda min khalaaqin wax nasiiba inuusan ku lahayn aakhare waxyaalaha la qaadan doono la heli doono inuusa waxba ku lahayn ayay ogaadeen nimankii ahlulkitaabka ahaa ee aayaddu ka warramaysay aayaddu marka waxay kutusaysa sixirku inuu macnaha xaaraam yahay sidaas weeyaanoo jamiicu aladyaan diinihii ilaahay soo dejiye o dhan sixirku xaaraam buu ku ahaa macnaha culimo fara badan culimada islaamkuna kulligii mujmaca bay ku yihiin oo masle la isku khilaafsan yihiin maba ahaba waxay isku khilaafsan yihiin un ninka saaxirka ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya sixirkiisa ma ku gaaloobaya mise ku gaaloobi maayo labadii qayboodee sixirka u qaybinay baa fiican in loo kala qaado oo la yidhahdo sixirku hadduu yahay kii shayaadiinta ay adeegsadeenna laa shaka inay gaaloobayaan maxaa yeele shayaadiinta waxay un adeegsan karaan markay iyaga laftoodu shayaadiin noqdaan shaydaanka saan horeyba usoo sheegnay wuxuu ibni aadamku u adeegayaa markuu shaydaan yahay wuxuu kuu adeegayaa markuu intuu waxyaalo badan shuruur badan kaa xidho waxyaalo badan uu ku geliyo dano badan kaa dhammayso dantuu kaa dhammaysinna inuu ku gaalaysiiyo wey markuu marka meel kugu owaado meel kugu xidho yuu kuu adeegi marka marka kuwaasi inay gaaloobahayaan kuma jiro shayaadiinta adeegsanayo qeybtaa sixirka ka mida isticmaalayaan kuwaasi waa gaaloobayaan oo sixirkooday ku gaaloobayaan aayadaha qur-aankaana sidaa cadaynay wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu sulaymaan ma gaaloobina shayaadiintaa gaalooday oo sulaymaan sixir bay ku tumeen nimankii ree yahuudeed inuu saaxiir ahaa waxaa kaleeto kutusa isla aayadda lafteeda yani inamaa naxnu fitnatun falaa takfur fitni iyo imtixaan baana labadii malag fitne iyo imtixaan baanu nahay niyow ha gaaloobin oo sixirka barashadiisa iyo qaadashadiisa haku gaaloobin in lagu gaaloobi bay marka kutusi xadiisna waynoo imaan doontaa insha alla tacala marka qaybtaasi way gaaloobi qaybta labaad oo kuwan wax isku dardara oo daawooyinka iyo wax intay qasqasaan dadka cabsiyo sida ku sixiraayo ee shayaaiinta aan adeegsanaynin kuwaas iyagu ma gaaloobayaan kuwaas iyagu ma gaaloobayan waa dembi weyno min kabaair dunuub wey ayb ma banaan tahay in la dilo xukunkiisu muxuu yahay xadda xadda uu leeyahay ruuxa saaxirka ruuxa saaxirka waa la dilaya waa in la dilo wey oo haddii muslimiintu ay nabaab leeyihiin oo maxkamad ay leeyihiin waa in lasoo qabto ciddii lagu ogaado qoota laga gooyo wey laba siyoodba waa loo dilay hadduu gaal yahayna hada gaalnimaa loo dilay oo qaybtii gaalooday ay yihiin haddii qaybta aan gaaloobin ay yihiin gaalnimada ka sokeeyana waxaa loo dilayaa dhibkiisa iyo fasaadkiisa macnaha ummadda laga qabanaya lianna dilka gaalnimo keliyata kuma yimaado ruuxa la dilo ee wuxuu ku yimaadaa hadduu ruuxu fasaad dhulka ka shaqeeyana fasaadkiisa si soo loo ayaa la dili karaa macna marka saaxir laba gooraba waa la dili sidaasay culimada in badan qabaan wa qowlihi tacaala ayuu baab u yahay wayuminuuna waxay rumaynayaan biljibti yacni sixirkay rumaynayaan wataaquut waxyaalaha ilaahay ka soo hadhay la raacsan ama la caabudayo ayay rumaynayaan maana yahuud waaye waa nimankii ahlulkitaabka ahaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna bijibti wataaquut jibtigu marka waa sixirka sida uu cumar ku fasirayo qaala cumar wuxuu yihi cumar ibn khaaab wey wuxuu yihi aljibtu jibtigaa laleeyahay yahuudi way rumaysan yihin iyo ahlulkitaabku way rumaynayaan waxaa laga wadaa asixru sixir wey waaaquutu daaquudka laleeyaha way rumaysan yihiinna ashaydaanu waa shaydaan daaquudka horaan usoo marnay daaquudku shaydaan keliya sameehe shaydaan baa oday u ah laakiin cid walba oo la caabudo ama la raacsan yahay ama la adeeco oo waxaan sharci ahayn lagu raacayo waa daaquut ama madax ha ahaadeen ama culimo ahaadeen ama asnaam la caabudiyo qubuur ha noqdeen sidaasaynu kusoo marnay tacriifkii ibnu qayim raxmatullahi caleyh wa qaala jaabir jaabir baa wuxuu marka jibtiga waxaan ujeeda daaquudka in loo yidhaahdayo waa shayaan waa min baab atafsiir bilmihaal baa la yidhahda yani wuxuu uun ku fasiray tusaalayaashiisa mid ka mid a ah. shayaan keliya ma aha dawaaqiiddu dawaaqiiddu waa fara badan tahay laakiin mid ka mida unbuu sheegay yani waxa weyaan cumar radi allahu canhu wa qaala jaabiru jaabirna wuxuu hi jaabir bn cabdilahi saxaabigii saxaabta nabiga ka mid ah salawatullahi wasalaamu caleyh waxa uu jaabirna yidhi adawaaqiitu dawaaqiidda yahuud lagu eedaynayo way rumaysan yihiin layidhi kuhaanun waa kuhaan wey waa nimanka kuhaanta la yidhaahdo wey kaana wuxuu ahaa yanzilu mid uu kusoo dego calayhim dushooda ashayaaiinu shayaaiintaa kusoo degi jirtay waxay ahaayeen niman kuhaan la yidhaahdo shayaaiintu kusoo duldegi jirtay fii kulli xayin qabiil walba oo qabiilooyinka carbeed ka midana waaxidun mid baa yaa dhexjooga yani qabiil walbana mid bay leeyihiin wey macna kuhaanta wuxuu ku fasiray waxaan u jeeda wuxuu ku fasiray kuhaanta kuhaantu waa jamcu kaahinin waxay inoo imaan doonta insha allahu tacaala baab uu sheekhu inoo samayn doono kahaanada uu kaga hadli doono kuhaanta marka waxaa la yidhahdaa waa dadka waxyaalaha soo socda ka warama waxyaalaha soo socda mustaqbalka imaan doona dadka wax ka sheega ayaa kuhaan la yidhahdaa ama kitaab ha furo oo kitaab uu kala bixiyey ha ka sheego ama dhulka ha xarxariiqo ha faaliyo ama cirki iyo xidigaha ha fiiriyo oo halkaas wax ogaada ha yidhahda marba hadduu wax soo socdo wax ka sheego kaahin baa la yidhahda marka dad noocaasoo kale ah oo qabiilooyinka cardeed ay ka dhigan jireen kuwa ay ula noqdaan waxay isku qabsadaan xukaam u ahaa qabiil walbana uu mid kaasoo kale ah lahaan jiray ayaa laga wadaa dhawaaqidda ayaddu sheegayso yuminuuna biljibti waaaquut daaquudka nimankaasaa laga wadaa macna waa qolyaanu soo marnayo shayaaiinta kusoo degeysa shayaaiinta la shaqaysa kor wax ka soo xadayaan hadalkay soo xadeen bay u keenayaan boqol beenood bay ku darayaan waxbaan aqaanaayo mustaqbalkaa wax ka sheegi buu odhanaya qalbiga dadka waxa ku jiraan garanayaa buu leeyahay ruuxii macnaha jirada meesha laga raacay baan garan buu leeyahay wahaakada nimankaas adawaafiitu kuhaanu wey waa niman kitaab gaablowyaal ah oo kaana ahaa yanzilu mid uu kusoo dego calayhim dushooda ashaydaanu shaydaankaa kusoo degi jiray fii kulli xayin qabiil walbana waaxidun mid baa ahaaday qabiil walba mid buu leeyahy waa qabiilooyinkii cardeed nin ay u laabtaan oo iyaga uu gooni aho xataa ay ku kala bixi jireen markay isqabsadaan ayay lahaan jireen ayb can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly wasalam abu hureyre waxaa laga warinayaa inuu rasuulku